saad waa xuruuftii muqadac ahayd oo macruufka ahayd oo waxa weeye maaragtay meelo badan kusoo aroortay cabdullahi ibn cabaas waxa uu leeyahay kaaf waxaa laga wadaa ay min kaafin ilaahay baa cid walba ku filan haadana waxaa laga wadaa min haadin ilaahay baa wax walba hanuuniya ya'dana min xakiimin ilaahay baa xakiima caynkana min caliimin saadkana min saadiqin sidoo kale maaragtay qataata iyo waxay yidhahdeen waa asmaada ilaahay ayaa intaasoo dhan loola jeeda wاlcilmu cind allah xuruuftaa waa la isku khilaafay waxa weeye xuruuf lmuqaaca ayaa la yidhahda min mucjizaati lqur'an wey dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya ilahay wuxuu inoogu xusay halkan maaragtay nabiyullahi zakariya calayhi salaam waxa uu yihi id naadaa rabbahu xus baa la yidhi markii uu u dhawaaqay allihii subxaana qaadirka ahaa nidaaan khafiya dhawaaqid qarsoon oo waxa weeyaan cid kala maqlaynin oo keligii uu ilaahay baryayey oo muxuu ka baryey qaala rabbi inii wahana alcadmu mini washtacala ara'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya ilaahay buu baryay wuxuu yihi ilaahayo waan weynaaday waxa weye wahana alcadmu ay macnaha lafihii waa ay jilceen da- baa iga daba timid washtacala ara'su shayba madaxiina waa ay ciroobay ducadaadana hadda ka quusan mayo waxa weye weligay ducada markaan ku baryo waxa weye ayaan daro iguma dhici jirin waxa weye ducada ilaahay dee lagama quus wa inii khiftu lmawaaliya waa kan marka dantuu lahaa wa inii khiftu lmawaaliya ee reer bani israa'iil waa isagii u ahaa nebiga marka wuxuu caruurna ma dhalin oo waxa weye markaa caruur male marka wuxuu yidhi wa inii khiftu lmawaaliya waxaan u cabsaday dadkaygii masalan mawaali waxa la dadkii mas-uulka uu ka ahaa reer bani israail wa kanat imraatii min waraai gadaalkayga haddaan dhinto wa kanat imraatii caaqira waxay ahayd qofka dumarka ou qabayna mid aan dhalin ay caqiimun laa tirid macnaha qofka caqiimka ayaa la yihahdaa caaqir oo waxaa laga soo qaatay ba la yidhi ma'kuudu min caqrat lmar'atu raximahaa ay qaطacathaa falam taxmil macnaha qofka dumarkaa markii xaydku ka joogsado oo aynan mar dambe riximkeedii u go-ay oo waxa weye mar dambe aan xaydna ku dhacayn ayna dhalaynin ayaa laga soo qaatay ba la yidhi caaqir wuxuu yidhi fahablii min ladunka waliya ilaahu xaggaaga waxaad iga siisaa maaragtay mid ilmo oo waxaa maaragtay weliya ilmo wanaagsan macnaha xaggaaga iga sii yaritnii idhaxla yarithu min ali yacquub manaha xagga diinta laga hadlaya xoolo laga hadlimayo mid anigana idhaxla maaragtay dhaxlana ali yacquub ay macnaha reer bani israailna u noqda waxa weye maaragtay oday oo waxa weye maaragtay nebi u noqda oo hogaamiya oo waxa weye mas-uuliyaddii aan hayay la wareega ilaah isi wajcalhu rabbi radiya haddana ilahi buu berya waaad ilaah waxaad ka dhigtaa buu yihi mid wanaagsan oo waxa weeye ilaahay raaligeliya oo isagu maaragtay ilmo wanaagsan allihii subxaana qaadirka ah marka ayaa marka waa loo waxyooday nabiy llahi zakariya ya zakariya bali inaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxya waxaanu kugu bishaaraynaynaa wiil yaxya la yidhaahdo lam najcal lahu min qablu samya hadda ka hor aan cidna la siinin oo magacaasba kow uu yahay oo waxa weye cid horaba lagu magacaabin wuu yaabo wuxuu yihi qaala rabbi anaa yakunu lii gulaamin see baan wiil ku helaya wa kanat imra'atii caaqilan waqad balagtu min alkibari citiya waxa weye xaaskaygu wax dhasho ana waan gaboobay ilaahayow see baan marka ku dhalayaa ilmo oo waxa weye wiilka xagee ka imaanaya ilaahay waxau yihi qaala kadalika qaala rabuka huwa calayhayin macnaha melagii la hadlayay melku jibriil ayaa la hadlay waxay ku yidhaha arrintaasi ilaahay waa u fududahay ilaahayna wuxuu yidhi aad bay igu fududahay laakin adigu qaala kadalika waa runtaa waadna galowday xaaskaagu raxma dhasho lakin arrintaa ilahay waa u fududahay waqad khalaqtuka min qabl walam taku shay-a adigaba adiga aan jirin baa lagu abuuray marka sidaa daraaddeed in allaha calaa kuli shayin qadiir kabacdi buu markaa waxau yidhi qaala rabbi ijcal lii aaya ilaahu calaamad ii samee aan ku garto qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa halaatha layaalin sawiya saddex hamayn inaad aamustid oo saddex maalmood aadan dadka la hadlin saddex hamayn oo xiriira inaad aamustid ayaa aayad calaamad kuwa markii arrintii maka u timid ayuu fakharaja calaa qowmihi min almixraabi fa awxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wacashiya qoomkiisiibuu la hadlo wuxuu yidhi tasbiixsada oo waxa weeye intu u ishaaray waxay leeyihin marka waxyigaasi fakharaja calaa qowmi min almixraabi fa awxa u ishaaray bay leeyihiin culummadu sida inoo imaan doonta wuxuu yihi subax iyo galabba ilaahay u tasbiixsada kabacdi yaxyaa dhashay alihii subxaana qaadirkaa ah, markaasu wuxuu yihi yaa yaxyaa khud ilkitaaba biquwa wa aataynaahu alxukma sabiya waxanaana min laduna wazakata wa kana taqiya qeybta qodob gaaran ah ka dhigi doonaa waynoo imaan doontaa fi suurati ali cimraanna ilaahay waxa uu ku yidhi markuu ka hadlayey maryama wa kafalahaa zakariya kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa markii maryama qisadeedu inoo imaan doonto oo inoogu imaanayso qisatu ciisa calayhi salaam ayuu ilaahay waxa uu yidhi mar walba oo usoo galo waatuu kafaalo qaaday oo waxa weye mas-uuliyaddeedu qaadaya markuu kafaalo qaaday marka meel buu u sameeyey mixraab la yihaahdo makan almurtafic ayuu u sameeyey markaasu waxa uu markuu usoo galaba waxa uu u yimaadaa iyadoo maaragtay cunto agteeda taal ama qudaar ama waxyaalo kale iska raaxaysanaysa u yimaada qaala wuxuu yidhi ya maryam anaa laki haada arrintaa xaggeebay kaaga timid qaalat waxay tiri min cindi illah in allaha yarzuqu man yashaa bigayri xisaab halkaa marka markay maryama uu ogaaday oo waxa weeye risaaqadaas allihii subxaana qaadirkaa maryama mar walba u keenayo oo waxay leeyihiin culummadu wuxuu ugu imaanayey qudaartii aan waxa weye xilliga kulaylka bixi jirin iyadoo haysata iyadoo xilliga kulaylka lagu jiro ama qudaartii xilliga qabowga bixi jirin oo waxa weye iyadoo xilligii qabowga lagu jiro bay haysataa wuu la yaabay marka markay marka sidaa ugu jawaabtay oo tiri ilaahay baa risaaqadaani siiyo cidduu doonna waa risaaqa ayuu markaa ilaahay beriy hunaalika dacaa zakariya rabbahu qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu ducaa ilaah waxaad isiisaa buu yihi duriyad wanaagsan oo طayiba oo wanaagsan adigu waxaa tahay mid waxa weeye wax walba maqla oo ducada maqla oo ajiiba malaa'igtaa markaa la hadashay waa loo waxyooday malaa'igtaa u dhawaaqday fanaadat lmalaa'ikatu wa huwa qaa'imun yusalli fi lmixraab isagoo waxa weeye mixraabkiisii ku jira oo ilaahay maaragtay u tukanaya oo salaad ku jira ayaa malaa'igta u dhawaaqay jibriil iyo ina allaha yubashiruka biyaxya ilaahay wuxuu kugu bishaaraynayaa yaxya musaddiqan sifaatkan soo socda leh musaddiqan rumaynaya bikelimatin waxa weye rumaynaya bikelimatin kelimadaasi waxa weye bikelimatin min allah waxa weye waa nabiyullahi ciisa wa sayidan oo macnaha nabiyullahi ciisa oo ilmaha breed yihiin oo isku wakti noqon doonaa yaxya ayaa imaan doona markaasuu rumayn doona sayidan ay asayid macnaha man yaquumu biislaaxi axwaali nnaas ayaa sayid la yihahdaa fi dunyaahum wa aakhiratuhum macnaha aakhiriya adduunba qofkii dadka wanaag u horseeda ayaa sayid la yihahdaa marka reer bani israailna sayid buu noqon doonaa wuu hogaamin doonaa wanaag buu ugu yeeri doonaa wey wa xasuuran xasuurkaasi khilaaf badan baa ku jira oo culamadu isku khilaafeen laakiin qowlka ugu raajaxsan waxa weeye annahu kana macsuuman min alfawaaxishi waa inoo imaan doontaa marka bal culamadu say ufasiraan iyo iyadoo aqwaal badana ku jirto laakiin xasuur waxaa la yihahdaa qofka macsuumka oo xumaanta ka dhowrsan wa nebiyan haddana nebiya min asaalixiin saalixiintana kamid dadka wanaagsan kamid a sifaatkaasoo dhan yaxyoo leh oo nebiya oo rumayn doona nabiyullahi ciisa oo waxa weeye sayida oo qoomkiisa hogaamin doona oo macsuum ah oo nebiya oo waxa weye nin wanaagsana ayaa lagugu bishaaray qaala rabbi wuxuu yidhi annaa yakunu lii gulaamu waqad balagniya alkibar wamra'atii caaqir aniga oo gaboobay oo waxa weeye xaaskayga ay madhalays tahay oon waxba dhalin weligeed waxba dhalin iyadiina gabowday seebay arrintaas u dhacaysa qaala kadalika allahu yafcalu ma yasha ilaahay hadduu doono wuxuu doono waa sameeya waana maaragtay rabbigii subxana qadirka wuxuu doonuu sameeya qaala rabbi ijcal lii aaya ilaahu aayad ii samey buyi qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa halaata halaathata ayaamin ilaa ramza macnaha ishaarid mooy ramzigu waa ishaaridda gacanta lagu ishaaro marka saddex maalmood iyo saddexdooda hameyn leanna aayadda horeynu kusoo marnay halaata layaalin halkaana waa halaathata ayaamin macnuhu waxa weye marka saddex maalmood iyo saddexdood hamayn inaadan dadka la hadlin oo waxa weye aamustid waa la aamusinaya ilahay baa aamusinaya oo ma hadlayo uu ishaaraya keliya haddana markaasa waxa lay wadkur rabbaka katiira wasabix bilcashiyi walibkaar ilaahay waxa weeye tasbiixdiisa wad bali in badan ilaahay xus galab iyo subaxba waxa weye alihii subxana qaadirka xus wfi fi suurati alambiya ilahi waxa uu ku yihi wazakariya id naadaa rabbahu rabbi laa tadarnii farda waanta khayr lwaaritiin markii nebiyadii badnaa laga sheekeeyey ayaa alihii subxaana qaadirka wuxuu yihi zakariya markuu ilaahay u dhawaaqay oo uu ka baryay ducadan ilaahow anoo keligay ha iga tegin ee dhal la-aana macnaha fardan qofku hadduusan waxba dhalin waa fardi waa keligi lakin hadduu caruur dhalo taran yeesho fardinimadii waa ka baxaya waanta khayr lwaaritiin ilaahay waxau yihi faاstajabnaa lahu wawahabnaa lahu yaxya waxaanu u hibaynay intaanu ajiibnay ducadiisii baanu yaxye uhibayn oo siinay wa aslaxnaa lahu zawja xaggee marka yaxya ka yimid xaaskiisii baanu u hagaajinay sida culummada inoo caddayn doonto habka ay leeyihiin iyo hagaajintaasi waxa laga wado lahu zawja inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraat ay nebiyadii badnaa markii laga sheekeeyey waxa kuwo u degdega waxa weeye khayraadka ilaahayna caabudo ilahayna ka cabsada ayay ahaayeen fii suurati ancaamna ilahi waxa uu ku yidhi wazakariya wa yaxya wa ciisa wa ilyas kullu min asaalixiin fii suurati ancaam markuu ilaahay ka sheekeeyey nebi ibrahim aakhirkiina la yidhi markaa wa min duriyatihi daawuuda wa sulaymana wa ayuba wa yusufa wa muusa wa haaruun ilaa aakhir alaaya ayaa ilahay waxa uu yidhi wazakariya wa yaxya wa ciisa wa ilyas kulli intaasoo dhan waa duriyadii nabiyullahi ibraahim calayhi salaam haddaba dhowrka aayadood ayaa ilaahay uu maaragtay ku keenay qisadooda oo waxa weye maaragtay fi suurati maryam fi suurati ali cimraan fi suurati maaragtay ambiya fi suurati ancaam intaasaa lagaga hadlay qisadooda haddaba marka tafsiilka iyo waxaynu usoo guda gelaynaa inaynu bal qodob qodobayno oo waxa weye markaas culummadu waxay ka yidhaahdeen aynu maaragtay ku sharaxno awalan qodob eh, qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa dikru nasabi zakariya calayhi salaam nasabkiisa iyo abtiriskiisa ayaan kusoo qaadaynaa qaala waxa uu yihi ibn kathir qaala alxaafid ibn casakir fi taarikh waxa uu yihi zakariya magaciisa waa zakariya oo khilaaf kuma jiro oo de ilahay baa ku magacaabay aabihii waxaa la yihahdaa baa la yidhi barikiya barikiya wa yuqaalu zakariya bna dan ibn danna waa layihi aabihii danna waa lagu sheegay qaarna waxay yidhahdeen waxa weye zakariya bnu adan oo alif bay geliyeen adan ibni muslim ibni saduq ayaa la yihahdaa bay yihahdeen ibni naxshana ibnu dawud nabiyullahi waxa wey ibnu dawud ibnu sulayman ibni muslim ibn sadiqata ibn maaragtay barikiya waxa weye markay soo wadeen adugu maaragtay magacyo badan ay aada u soo wadeen ayay waxay leeyihin waxa uu galaa ninka la oran jiray raxabcaam ibn sulayman ibn daawud marka waxay leeyihin zakariya waa duriyadii nabiyullahi sulayman calayhi salaam saas ayay maaragtay ku keeneen oo waxay yidhahdeen ninka la yidhaahdo raxabcaam oo uu dhalay oo aynu niri markaynu qisatu sulayman ka sheekeynaynay markuu nabiyullahi sulayman u dhintay waxaa reer bani israail boqor u noqday oo arrintii sii waday ninkaa la yidhahda raxabcaan wiilkaasa ninkaasaa dhalay ba layidhi marka oo duriyadiisa ugu tegayaa ilaa iyo maaragtay dhowr oday way badan yihiin ilaa maaragtay toddoba sideed oday ayuu ugu tegay marka nabiyullahi sulayman ayuu ku abtirsadaa ba layidhi mar hadduu marka nabiyullahi sulayman ku abtirsaday waa min duriyati marka waa reer bani israail waa min duriyati daawud kabacdina marka min duriyati de wuxuu gelayaa yacquub kabacdina marka waa min duriyati ibrahim calayhi salaam kunyadiisana waxaa la ohan jiray abu yaxya oo hadde nebigaabaa lagu magacaabay isagana nebi buu ahaa wiilkiisuna nebi buu ahaa wuxuuna ahaa maaragtay reer bani israail waxaa la yidhi nabiyullahi zakariya waxa uu yimid meesha la yidhaahdo dimishqa magaalada dimashq wuu yimid ba la yidhi xiina qutila ibnuhu yaxya marka waxay leyihin culummadu yaxya oo zakariya oo nool baaba la dilay nabiyullahi yaxya oo wiilkiisii nebi buu noqday waana sii noolaaday zakariya wiilkii waa koray yaxya wuu koray nin weyn buu noqday nebi buu noqday waa la dilay marka wuu noolaa bay leeyihiin nabiyullahi zakariya markii yaxya la dilayey wallahu aclam calaa kulli xaal nabiyullahi zakariya calayhi salaam waxa uu galaa iyo yaxyaba waxay galaan oo sidaas culimadu ay yidhahdeen nabiyullahi sulayman ibnu daawud ayay maaragtay faraciisa galaan ba la yidhi wallahu aclam qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa zakariya calayhi salaam yas'alu rabbahu adduriyata alطayiba nabiyullahi zakariya oo ilaahay weydiisanaya duriyadii wanaagsanayd iyo habkii u beryey aayadihii aynu soo sheegnay ayaynu aqwaasha culummada halkan ku sharaxayna waxay ka yihahdeen qaala ibnu kahiir raximah llah waxa uu yihi wlmaqsudu ana allaha tacaala amara rasuulahu an yaqusa sala allahu alayh wasalam nebiga ayaa la amray inuu inooga sheekeeyo oo dadka uga sheekeeya dadka arrintii zakariya oo waxa weye iyo arrintiisu siday ahayd markii ilaahay u hibeeyey maaragtay eh, waladan saalixan cala alkibari isaga oo weynaaday oo waxa weeye nabiyullahi zakariya oo weynaaday wa kanat imra'atuhu maca dalika caaqiran waxa weeye gabadhii xaaskii uu qabayna waxay ahayd midaan waxba dhalin oon weligeed waxba dhalin xataa dhalinyaronimadeedii aan waxba dhalin haddana weynaatay labaduba marka way weynaadeen ba lihi ilaa ay ka quusteen inay wax dhalaan laakiin ma ayna quusan oo naxariista ilaahay kama ay quusan haddaba marka qisadan faa'iidada ku jirta xataa lainooga sheekeynayo inaan la quusan oo qofku markuu wax dheli waayo hadda dadkii maanta waxaad ku arkaysaa dhowr sano markay isqabaan laba sano saddex sano wax dheli waayaan waa quusanayaan ama waa kala tegayaan ama waa kala cararayaan waxay leeyihiin dhal maba dhalaynaba marka waa kala jahaysanayna ma fiicna arrinta naxariista ilaahay lagama quusto oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka wakaa zakariya waxa uu baryayaa id naadaa rabbahu nidaan khafiya ilaahay buu baryayaa waxay leeyihin marka qowlka khataata iyo mufasiriin badan waxay leeyihiin allihii subxaana qaadirka ahaa yaclamu alqalba annaqiy wa yasmacu maaragtay alsawt alkhafiy allihii subxaana qaadirkaa waa ogyahay qofka qalbigiisu nadiifka yahay oo wanaagga ku jiro sawdka khafiifkaana wuu maqlaa waxay yidhahdeen qaama min alleyli habeenkii ayuu istaagay hameen barkii salaatuleyl uu istaagay fanaadaa rabbahu allihii subxaana qaadirkaaba u dhawaaqay oo ku siraystay iyadoon cid kala maqlaynin oo waxa weye hoos uu u beriyey markaasaa allihii subxaana qaadirkaa waxa uu yidhi labayk waan ku ajiibay haye maxaa rabtaa markaasuu hadlay oo wuxuu yidhi rabbi inii wahana alcadmu mini waan gabooday oo lafkii waa i waa i gabooday lafihii waa ay jilceen gabow baa iga daba yimid washtacala ra'su shayba ciradiina waa iga dabatimi madaxaygii ciro marka washtacala waxaa laga soo qaatay bay yihahdeen culummadu ishcaaratun min ishticaali annaar qoryaha marka la shido oo dabka lagu shido ololku waa kan galaba marka uu ka ka qaalib noqdo oo xaabadii intay gudaha gasho olol un aad arkaysid marka halkaa daraaddeed waxaa laga soo qaata la ishticaalku waa nooca markii ololku uu kor ka soo maro oo ololayo dabku wuxuu leeyahay marka ay galaba calaa sawaadi shacri shaybahu macnaha madaxaygii awel madoobaa timihii madoobaa waxaa dusha ka fulay oo qariyey madowgii ciradiibaa badatay marka ciradiibaa badatay oo waxa weeye dusha ka soo baxday oo madaxii waa cadaaday walam kun biducaa'ika rabbi shaqiya ay maa dacawtan macnaha xilli aan ku baryaba maa dacwatan dacwatii macnaha mar walba oo aan ku baryo fima ma as'aluka ilaa alijaaba macnaha kaagama baran waxa weye mar walba oo aan ku barya waxaan kaaga barto inaad i wax walba maaragtay horay kaagama aanan baran haddii aan ku baryo inaadan i marka waxaan kaaga bartay alihii subxaana qaadirka markaan ku baryaba inaad i oo aad i ajiibi jirtay qaala ibnu kathiir waxa uu yihi wa kana albaaciu arrintan waxa ku sababtay inuu nabiyullaahi zakariya isagoo da'daa jooga uu baryo oo ilmo ka barya alihi subxaana qaadirka markuu arkay gabadhii maryama oo uu kafaalo qaaday oo waxa weye arrinteeda uu hayay isagu oo cuntada u keenayey oo waxa weye gacantiisa ku jirtay ayuu wuxuu arkay markuu usoo galaba mixraabkeedii iyada oo haysata cunto faakiha qudaar bay haysataa baa leyidhi cinab iyo wax lamida iyo tufaax iyo bay haysataa ba leyihi fii kayri awaaniha xilligeedii laakin ma aha xilligii qudaartani soo go'i jidhay ma aha leanna qudaartu waxay kala leedahay xiliyo oo waxa weye midna waxay soo go'daa sayfka midna shitaaga xilliga qabowga iyo iyo kulaylka ayay qudaartu kala baxaan wuxuu yidhi markaasu wuxuu arkay gabadhaanoo mar walba arrintaa haysata markuu arkay bu wuxuu ogaaday marka allihii qaadirka ahaa oo wax walba awooda oo maryamo waxa weeye qudaartaa u keenay xilli aan waddankaba laga helin wuxuu awoodaa marka adiga oo gaboobay xaaskaagii oo weynaatay inuu ilmo ida siiyo wuu awoodaa hunaalika dacaa zakariya markuu arrintaas marka ogaaday ayuu ilaahay beryey oo yi rabbi hablii min ladunka duriyatan dayib inaka samiicu ducaa halkaas sababta taasay ahayd ku bixisay nabiyullaahi zakariya inuu ilaahay baryo ilmo ka baryo waayo wuxuu caqiidaystay oo ogaaday inuu allihii subxaana qaadirkaa xilliguu doono ha noqdee da'duu doono ha gaare uu ilmo siin karo ayuu ogaaday waana xaqiiqo wey marka qofka weynaada waxaa la rabaa inuuna quusan ee ilaahay saa u baryo oo ilmaha ka baryo wuxuu yidhi wa inii muqadimuu sameeye marka wuxuu yidhi wa inii khiftu lmawaaliya min waraa'i wa kanat imra'atii caaqira ey waxaan u cabsaday b almuraadu bilmawaali alcasaba macnaha dadkiisii ayaa laga wadaa wuxuuna u cabsado ka cabsaday in reer bani israa'iil maadaama isagu uu oday u ahaa oo hogaaminayay oo nebi uu ahaa oo tawjiihinayey inay marka hadhow qabsadaan cid aan diintii ilaahay ku maamulaynin oo waxa weeye ka dambaysa inay qaribto oo waxa weye qof kale intuu iska qabsado waxa weye markaa mashaakil uu ku dhaco walihaada qaala fahab lii min ladunka ay macnaha ilaahu isii agtaada iga sii mid waxa weye weliya yarisuni oo idhaxla oo waxa weye maaragtay nebinimada iyo xukumka reer bani israael iga dhaxla ee maaha maaragtay maal ma aha wa yaritu min aali yacquub ay macnaha dhaxlana waxa weeye reer aali yacquub ee macnaha diintii laga soo gaaray yacquub oo waxa weye maaragtay musalsalka ahayd oo nebiba nebi kasoo dhexlayay mid waxa weye ana iga dhaxla ilaahayow isii oo waxa weeye wajcalhu rabbi radiya ilaah waxaad ka dhigtaa sidii aabayaashiisoo kale nabiyullahi yacquub iyo nabiyullahi maaragtay eh, isxaaq iyo nabiyullahi maaragtay eh, ibrahim iyo sidii maaragtay reer aalo yacquub nebiyadii hore oo kale ilaahu ka dhig oo waxa weeye nebina ka dhig mid raalliya oo ku qanca waxa ilaahay uu siiyana ilaahayow ka dhig ayuu yihi marka halkan sidaynu kusoo cadaynay qisatu daud nabiy llahi sulayman wawaritha sulaymanu daawuda qowlkaa markaynu ka hadlayna waa inagii soo cadaynay oo niri nebiyada xoolo lagama dhaxlo ee waxa meeshaan laga hadlayo oo nebigu waatuu yidhi laa nuurathu maa taraknaahu sadaqa fahuwa sadaqa xadiidka waatuu inoo soo hormaray oo waxa weye imaam albukhaari ay wariyeen xadiidka abubakar iyo maaragta cumar iyo maaragtay caaisha e, iyo ay wada wariyeen abu hureyre iyo waa xadiis saxiixa marka waxaa inoo soo caddaatay oonu soo sheegnay inaan nebiyada laga dhaxlin xoolo marka sidaa daraaddeed nebigu markuu dhintay calayhi salaatu wassalaam oo ay u yimaadeen abubakar uu hawshii qabtay oo faatima iyo cali iyo waxa weeye e, camuhu alcabaas ay yihaahdeen dhaxalkii nebiga aawey nb xadiiskaanu deliishaday oo wuxuu nebigaan ka maqlay oo oranaya annaga waxaanu ka tagno waa sadaqa nala kama dhaxlo xoolo oo nebiyada xoolo lagama dhaxlo marka sidaa daraaddeed nebiyada xoolo lagama dhaxlay waxaa laga dhaxlaa siduu nebigu yihi naxnu macaashir alambiya laa nuura marka warasada meeshaan loo jeedo oo dhaxalka meeshaan loo jeedo waxa weeye wuxuu ka dhaxlayaa ay macnaha nebinimadii iyo waxa weeye maaragtay xukumkii ee waxa weeye xoolo laga dhaxlaya ma jiraan waay leanna waxaynu soo sheegnay inuu ibnu kathiir yidhi nebiyada adduunyaduba agtooda waxay ka ahayd waxaan qiimo lahayn marka nebigu inuu ilaahay intuu baryo uu ka dha uu ka baryo xoolaha wax ka dhaxla waxa weye arrintaas agtooda ma oolinba xooluhuba qiimo lama lahayn adduunyaduna qiimo lama lahayn oo waxa weye alihi subxaana qaadirka waxay weydiisanayeen awlaada ku toosnaata diinta ilaahay oo waxa weye diinta sii wada ayuu marka weydiisanayey ee ka hadli uumeyn maaragtay mid xoola ka dhaxla saas ayuu ibnu kathir raximahullah ku cadaynaya waxaa kaloo uu maratay nabiyullahi zakariya udheer ba la yihi wuxuu ahaa ba la yihi kana najaalan yacmalu biyadihi wa yaakulu min kasbiha nabiyullahi zakariya najaar buu ahaa ba layihi najaarku waa kan wax sameeye oo waxa wey guryaha iyo waxaa dhidhisa iyo farayaamada iyo wax lamida ayuu ahaa ba la yihi fundiga sida nabiyullahi zakari- eh, nabiyullahi daawud ba u ahaa maaragtay eh, u samayn jiray birta oo gacantiisa wixii ka soo baxda uu cuni jiray sidaa daraaddeed waxaa sugnaatay xadiidka abu hureyra nebigu inuu yihi kana zakariya najaaran nabiyullahi zakariya wuxuu ahaa najaar imaamu muslim ayaa werinaya iyo axmed iyo ibnu maaja iyo waa xadiis muslima waa xadiis saxiixa wuxuu leeyahy marka imaamu nawowi raximahullah wuxuu kutusayaa marka xadiidkaasi in sharafta iyo wanaagga ay leedahay in sancada la barto oo waxa weye gacanta laga shaqeeyo inay aada u wanaagsan tahay ayuu kutusaya oo qofku uu sancada barto haddaba marka halkaa wuxuu u daliishaday ibnu kathiir waxa uu yihi maadaama nabiyullahi zakariya uu gacantiisa ka shaqaysan jiray oo wuxuu gacantiisa usoo usoo ushaqaysay oo cuni jiray uma baanaba ilmo marka xoolo u sameeyo oo xoolo udh hadhow markuu weynaado leanna dadku hadda waxay ka fekerayaan markaa weynaataa ilmuhu wax ku tarayaan oo kuu shaqaynayaan oo wa waxaasoo dhanba niyadiisa kuma jirin oo waxa weeye wuxuu ku jiray inuu maaragtay ilaahay cibaadadiisa iyo waxa weeye dacwada ayuu ku jiray marka waxaasi agtiisaba ma olin wey way haddaba marka qodobka waxaa inooga caddaaday nabiyullahi zakariya calayhi salaam ilaahay buu ka beryey maaragtay wiil saalixa oo wanaagsan haddaba qodobka afraad waxaan kusoo qaadaynaa bishaaradii loo bishaareeyey nabiyullahi zakariya oo malaa'igtii u bishaaraynayso allihii subxaana qaadirkaahna dacwadiisi aqbalay qaala tacala ilahi waxa uu yidhi ya zakariya ina nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxya lam najcal lahu min qablu samiya waxaanu kugu bishaaraynaynaa wiil yaxye la yidhaahdo oo aan cid horaba loogu magacaabin yaxye waa magacii ugu horreeyeyba aayad kale wuxuu ku yidhi fanaadathu lmalaa'ikatu iyadoo mufasira fanaadatu lmalaa'ikatu wa huwa qaa'imun isagoo tukanaya oo taagan ayaa malaa'igtii la hadashay oo u dhawaaqday malaku jibriil iyo loo soo diray markaasuu u dhawaaqay isagoo tukanay mixraabkiisii ku tukanay ana allaha yubashiruka biyaxya ilahay wuxuu kugu bishaarinaya yaxya musaddiqan bikalimatin min allah iyo isaga oo rumaysan kelimadii ilaahay ay waxaa laga wadaa bikelimati min allah nabiy llahi ciisa ayaa laga wadaa sida inoo imaanaysa qowlka ibnu kahiir wa sayidan waxaa suura wa nabiyan min asaalixiin qaala ibnu kathiir wuxuu yihi falama bushira bilwaladi markii loogu bishaareeyey wiilkii oo uu ogaaday bishaaradii ay xaqiiqo noqotay ayuu la yaabay arrintii tacajub baa ku dhacay see wiil u dhalaysaa iyadoo waxa way arrinta saan tahay markaasuu ilaahay weydiiye wuxuu yidhi qaala rabbi anaa yakunu lii gulaamun wa kaanat imra'atii caaqila waqad balagtu min alkibari citiya ilahay oo arrintu xagee ka imaanaysa anigii waan gaboobay qofkii waxa weye dumarkeeda aan qay waxba ma dhasho see xaalku yahy ay kayfa yu yuujadu macnaha see ilma u dhalanaya islaan gabowday iyo nin gaboobay oo waxa weeye xilligaa waxay leeyihiin culummadu da'diisu waxay jirtay baa la yidhi toddobaatan iyo toddoba san jiray baa la yidhi waa weynaaday marka waa aad u weynaaday xaaskiisuna waa weynay markaasu wuxuu yidhi weliba ma dhalaysna waa ahay wa kaanat imra'atii caaqira ay macnaha xaaladeedii hore oo dhalinyarada ahayd ba waxma dhali jirin oo marka waxaa dhici kartaba haddii naagtii ay wax dhalayso odagu haba weynaadee inuu wax iska dhala waa dhici karta laakin naagtii oo weynaatay horeyna aan wax u dhali jirin arrintu seeta marka waa sidii nabiyullahi ibraahim oo kale oo uu yihi tacajubkii uu la yaabay markii loogu bishaareeyey maaragtay isxaaq uu yihi abashartumuunii calaa an masaniya alkibaru fabima tubashiruun markaan weynaadey baan ilma dhalaya maxaad iigu bishaaraynaysaan arrinta uu la yaabay kabacdina markii la yidhi ha quusanin uu markaas uu caddeeyo oo yidhi yaa naxariis ilaah ka quusta saarana waa iyadii hadashoo yaabtoo tiri yaa weylata aalidu wa ana cajuuzun wa hada bacli shaykha ina hada la shayun cajiib waxay la yaabtay iyadoo da'daa joogta oo waxa weeye sagaashankii cagaynaysa inay ilmo dhasho waa arrin cajiiba bay tiri anigii odagaygiiba waa gabownay see baan wax ku dhalayna qaalu waxay yidhahdeen atacjabiina min amri illah arrinta ilahay miyaad la yaabaysa raxmat ullahi wabarakaatuhu calaykum ahla albeyt haddaba marka waxa weye arrintaani waxay naxariis rabbi alihii subxana qaadirkaana wax walba waa awooda qaala waxa uu yihi ibn kair wahaakada ujiiba zakariya saasaa loogu jawaabay isagiina oo qaala lahu lmeliku meligiibaa waxa uu ku yidhi alihii rabbi subxaana qaadika waxyiga ugu soo dhiibay ayaa wuxuu ku yidhi kadalika qaala rabuka kadalika arrinta sidaas weeye buu yidhi qaala kadalika arrintu waa saas aad sheegtay adiga waay weynaatay islaantii wax ma dhasho laakin qaala rabuka huwa calaya hayin ilahay waxa u yidhi arrintaa waa ii fududa sahlun macnaa aad ba u fududa adigana waxaan ku abuuray waqad khalaqtuka min qabl walam taku shaya adoon waxba ahayn baanba ku abuuray jirinba marka arrintaasi waa ii fududahaye shakeliyow dhibaato ah o arkin ee qaadadan aayadka aayadda kale ilahay waatuu ku lahaa maaragtay fi suurati ambiya fastajabnaa lahu aayaddaana marka caddaysay fastajabnaa lahu waanu ajibnay ducadiisii wawahabnaa lahu yaxya yaxna waa uhibaynay wa aslaxnaa lahu zawja xaaskiisiina waa u hagaajinay macnaha gabadhii aan waxba dheli jirin oo weynaatay inta la hagaajiyey oo la wanaajiyey waxay leeyihiin macnaha culummadu macnaa islaaxi zawja annaha kaanat laa taxiidu xayd kuma dhici jirin uma ay xaydba uma imaan jirin oo waxay qof aan xaydba ku dhicin leanna qofku haddaan xayd ku dhicin dumarka way adagtahay say ku dhalaan faxaadat isla markiiba xaydki u yimid oo ay ay xaydayba oo xaydkii ku dhacay kabacdi markaas ayay dhashay marka mar haddii xaydki dhacay oo xaydki u yimid markuu u tegey uur bay yeelatay qaala rabbi wuxuu yidhi ijcal lii aaya aayadaani calaamadan marka ma aha inuu diidan yahay nabiyullahi zakariya arrinta wuxuu leeyahay ilaahu calaamad ii yeel xilliga uurkaas ay yeelanayso aan ogaado oo waxa weye si uu ugu bishaaraysa markii loogu bishaareeyey weladkii saalixa markaasaa calaamadan la siiyey oo la yidhi aayatuka anlaa tukalima annaas talaata layaalin foge marka miyuu iska aamusayaa isagoo hadli kara mise waa la aamusinaya saddexdan maalmood iyo saddexdan habeen oo una dadka la hadlaynin ma la aamusinaya oo maba hadli kara miya mise isagaa iska aamusayo hadalkaa la yidhaaha hadlin keliya wuxuu leeyahay ibn kahiir raximahullah arrintaasaa calaamad looga dhigay ay calaamatu dalika an yactarika saktun laa tandiqu macahu halaathata ayaamin ilaa ramsa waxaa la yiri wuxuu yiri calaamada kugu imaan doonta waxa weye inaad aamustid oo lagu aamusiyo allihii subxaana qaadirka ahaa hadalka kaa joojiyo saddex beri inaad ishaartid oo gacanta ka ishaartid mooye wa anta fi dalika sawiyu lkhalqi macnaha saxiixun adigoo caafimaad qaba oan dhibaato kale ku gaarin oo xanuun kugu dhicin ayuunbaa hadalka keliya lagaa joojinaya marka sidaadii kale waad caafimaad qabtaa waad fiican tahay waxba ma qabtid laakin hadalkii baa lagaa joojinaya saas ayuu leeyahay maaragtay ibn kathir raximahullah arrinta saasay ahayd way kabacdi markaas ayaad marka la amray inuu hameenkii subaxdii iyo galabtiiba ilaahay cibaadadiisa u taagnaado oo ilaahay uu xuso markii marka loogu bishaareeyey wiilkii ayuu soo baxay oo qoomkiisa u yimid oo waxa weeye uu u ishaaray fa awxaa ilayhim waxay leeyihiin walwaxyu huna huwa almru alkhafiy macnaha waxyiga waxaa loo jeedaa arrin macnaha khafiifa amar buu amray imaa ama gacanta uga ishaaray sida ay yidhahdeen mujaahid iyo sudi iyo may wuu u qoray inuu u qoray oo gacantu intuu ugu qoro warqad ugu qoray buuye ilaahay u tasbiixsada oo waxa arrintaas sameey sida ay yidhahdeen o ishaara ama gacantu uga ishaaray sida qaar culimada ay yidhahdeen mujaahid iyo maaragtay wahab iyo qataate iyo qaarna waxay yidhahdeen wuu u qoray way waxay leeyihiin marka mujaahid iyo cikrama iyo wahab iyo fuddi iyo qataada waxay leeyihiin ha isagoon xanuunsan oon dhibaata ku dhicin ayuu aamusay oo waxa weeye hadalkii unba waa laga joojiyey ee wax dhibaata oo kale ma gaarin caafimaad buu qabay waxay leeyihiin sida ibnu zayd uu leeyahay kaana yaqra'u wa walakin laa yastadiicu kalaama axadin macnaha qur-aankiibu akrinay oo waxa weeye kitaabkii qur-aankii diintii lagu soo dejiyey oo waxa weeye uu maaragtay ku maamulayy ayuu akrinayay oo waxa weeye tawraad iyo kuli wax walba diintii wuu akrinaya wuu cibaadaysanaya waa tukanaya laakiin qof lama hadli karo saddexdaa hamayn mucjisay ahayd marka iyo saddexdaa maalmood mucjisooyinkii waxa weeye la siiyey calaamadaha ayay ahayd haddaba halkaa marka ayaa markaa loogu bishaareeyey wiilkii oo waxa weeye nabiyullaahi yaxya uu saas ku aqalgalay galay uu ku guur maarata ku uur oo ku dhashay nabiyullahi yaxya calayhi salaam haddaba nabiyullaahi yaxya oo dhashay marka oo allihii subxaana qaadirka ahaa waxa weye u waxyoonayo nebiya ayaynu kusoo qaadaynaa qodobka shanaad maa jaa min khabari sabiy waxa weeye attaqiy albaar wiilkii yarka ahaa oo taqiga ahaa oo ilaahay ku sheegay inuu taqi yahay baarina u yahay waalidkii qaala allahu tacala ilahi waxa uu yihi ya yaxya khud lkitaaba bquwa waaataynaahu lxukma sabiya qaala ibnu kahiir waxa uu yihi ilaahay wuxuu aayaddan inoogu sheegay in waxa weeye can wujuudi lwaladi asaalix oo waxa weye markii loo bishaareeyey oo waxa weye wiilkii uu helay oo zakariya wiilkii helay kabacdi markaa ayaa ilaahaygii subxaana qaadir ka ahaa waxa uu siiyey nabiyullahi yaxya nebi ka dhigay oo isagoo saqiira ayaa waxaa la siiyey ba layidhi kitaabkii la baray oo xukum la siiyey oo nebi laga dhigay qaala cabdullahi ibnu mubaarak waxa uu yidhi qaala macmarun ayaa waxa waxau leeyahay qaala asibyaanu liyaxya bna zakariya isagoo caruura oo yar ayaa wiilal waxay ku yidhahdeen kaala nala cayaar markaasuu waxa uu yidhi ma lil lil lillacib khuliqna wuxuu ku yidhi nalooma abuurin inaanu cayaarno ee inaanu ilaahay caabudnaa naloo abuuray qawluhu tacaala ayaa halkaas weeye buu yidhi wa aataynahu alxukma sabiya isagoo yar ayaa ilaahay hanuuniyey oo waxa weeye nebi ka dhigay oo xaqi fahansiiyey oo diintii baray oo markaa uu ku taagna way wama qawluhu wa xanaanan min ladunna macnaha haddaynu garanay isagoo yar in nebi laga dhigay ilaahay waxau yidhi wa xanaanan min ladunna waxa weye allihii subxaana qaadirka xaggiisa ayaa maaragtay laga wuxuu leeyahay ibnu kahiir raximahullah sida ibnu jariir iyo ay soo guurinayaan qaala ibnu cabaas waxa uu yidhi maxaa laga wadaa alxanaan ma garanaya buu yidhi laakiin riwaayad kale oo qataata iyo mujaahid iyo cikrama ibnu cabaas laga warinaya waxay leeyihiin wa xanaanan min ladunna ay raxmatan min cindina naxariis waxuu ahaa loogu naxariistay nabiyullahi zakariya iyo waxa weeye reer bani israa'iil ayuu ahaa fawahabnaa lahu hada alwalad naxariisaan u naxariisanaynay ayaan u siinay marka saasaa laga wadaa baa la yidhi xanaanan ay raxmatan naxariis ayaa laga wadaa waxaa suurtagala wey marka ibnu katiir inay noqoto sifatan liyaxya sife inay tahay xanaannimadu oo waxa weeye raxmaddii nabiyullahi zakariya inuu laga wado mid naxariis badan buu ahaa marka xanaan asalkeedu waa naxariis bay dheheen marka naxariistaasna waxaa laga wadaa ay raxmatan min allah iyo maxaba miya maxabatan mise naxariis baa laga wadaa marka waxay leeyihiin labada qowl ba waa jiraan walcilmu cind allah oo waxay leeyihiin qolada tiri waa maxaba wuxuu jeclaa aabihii iyo hooyadii ayuu jeclaa oo u oo wanaag u samaynayey iyaguna waa jeclaayeen aad bay jeclaayeen wzakatan wa kana taqiya wzakatan wa kana taqiya ayaa la yidhi labadan sifana waa laba sifo zakaadka waxaa la yidhahdaa ay dahaaratu lkhuluqi waxa weeye wa salaamatuhu min annaqaa'is ay macnaha wuxuu ahaa mid nadiifa ah oo xumaan oo dhan waxa weeye ilaahay ka dahiray oo wanaagsan buu ahaa isagoo yar ayaaba ilaahay wuxuu ka dhigay nebi marka xumaan ba agtiisa ma taal wa taqiya taqwaduna waxa weeye daacatullahi bimtitaali awaamirihi wa tarku maaratay nawaahi inaad wixii ilaahay ku amrayna la timaadid wixii ilaahay kaa xarimayna aada banaanka ka martid ayaa la yidhahdaa attaqwa marka taqina wuu ahaa daahirna ahaa nin wanaagsan ayuu ahaa uma dakara ilaahay waxa uu sheegay buu yihi ibnu kathiir maaragtay baarinimadii weeriskiisa uu baariga u ahaa oo waxa uu yihi kama qaala tacaala inuuna caaq ku ahayn oo caasi ku ahayn ayuu ilaahay sheegay wa baran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran casiya weeriskiina baari buu ahaa caasina ma ahayn oo nin wanaagsan oo baariya ayuu waalidkii u ahaa kabacdi baa markaa ilahay uu yidhi markuu inoo sheegay macnaha inuu waalidkiisa qowl iyo ficil iyo si walba baari ugu ahaa ayaa ilaahaygii subxaana qaadirkaa waxa uu yidhi wasalaamun calayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubcathu xaya saddexda xilli oo qofka ugu daran ayaa ilaahay ka nabadgeliyey waxau yidhi wasalaamun calayhi ay calaa yaxya nabiyullahi yaxya yowma wulida maalinta la dhalay nabadgelyo dushiisa wa yowma yamuutu maalintuu dhimanayo wa yowma yubcathu xaya maalinta lasoo saarayo oo waxa weeye qiyaamaha laysa soo saaray qaala ibnu kathiir raximah llah waxa uu yihi hadihi alawqaat athalaatha saddexdan xilli maalinta la dhalanayo iyo maalinta la dhimanayo iyo maalinta laysa soo saarayo waa saddexda xilli oo dadka ugu daran bali wuxuu yidhi markuu ilmuhu ku jiro uurka hooyadii oo uu dhalanayo waxa uu usoo gudbayaa caalam uuna garanaynin arrin cusub buu imaanayaa meel cusub buu imaanayaa wuxuu ka soo baxayaa meeshii uu sagaalka bilood ku jiray oo allihii subxaana qaadirkaa uu ku xifdiyayey ayuu ka soo baxayaa markaasuu adduunyo iyo dhibteeda iyo mashaakil ayuu usoo baxaya waa maalin adag weyan marka sidaa daraaddeed baa waxaa arkaysaa inuu ilmuhu maalinta uu dhasho uu ooyayo oo waxa weeye wuxuuna garanaynin arrintan uu usoo baxay iyo wanaaggii uu ku dhex jiray iyo meel cusub markaasuu gooyaya shaydaankiina waxa weeye gujinaya markaa oo waxa weeye uu maaragtay dhibaato ku sameynaya maalinta uu dhimanayana waa nooca qofku markuu dhimanayo wuxuu u gadoomayaa aakhiro iyo meel meeluuna aqoon adduunkii uu bartay oo intaasoo sane uu joogay ayuu ka dhaqaaqaya markaasu waxa uu tegayaa waxa weye xaalad cusub maalinta laysa soo saarayana waa nooca ah. qofkii waxa weeye isagoo wareersan buu soo baxaya oo waxa weye maarata boonki inta la afuufay qabuuraha laga soo yaacayo laakiin waxaa faa'iday oo wanaag helay waxa weeye maalmahan maalinta uu dhimanayo iyo maalinta lays soo saarayo qofkii isagoo faraxsan waxa weeye oo wanaag haysta oo allihii subxaana qaadirka raalli ka noqday lasoo saaro qaala bacdu shucaraa baa waxay yidhahdeen waladadka waladadka ummuka baakiyan mustasrikan waxa weye hooyadaa waxay ku dhashay adiga oo keligaayo ooyaya oo waxa weye qaylinaya wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura dadkiina waxa weeye agtaada joogayna ay kugu faraxsan yihiin oo qoslayaan oo waxa weye wiil baa dhashay waa lagugu farxaya faxris linafsika u dadaal oo naftaada ugu dadaal an takuna idaa bakow maalinta ay ooyi doonaan dadku fii yawmi mawtika maalinta aad dhimanaysid daaxikan masruura maalinta aad dhimanayso qofku markuu dhimanaya labuu mid noqonaya inuu ama farxo oo waxa weeye naxariista ilahay markii loogu bishaareeyo oo malaa'igtu u bishaarayso ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu ttnزl عlayhim اlmalaa'ika anlaa تkhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun maalinta noocaasa marka lagu bishaareeyo qofka mu'minkaa wuu farxaya oo waxa weeye ma ma ma baqayo mana naxayo laakiin dadkii ku rabay ehelkaagi iyo dadkaagi iyo qaraabadii markay kula joogeen waa naxayaan oo way booyayaan adugu maalintaa ku dadaal maalintaad dhalinaysay adugu waad booyeysay iyaguna waa faraxsanaayeen laakiin adugu ku dadaal maalintaa inaad faraxsan tahay qaala ibnu kasiir wuxuu yidhi walama kaanat ilmawaadinu halaata saddexdaa maalmood saddexdaa xilli markay noqotay bilow aamniga waxa ugu daran ayaa ilaahay nabiyullahi yaxya ka nabadgeliyey oo la yidhi nabadgelyo dushiisa aata saddexdaa xilliba wa qaala sacad ibna abi eh, eh, caruba can qataata wuxuu ka warinayaa ana alxasan albasriya qaala inuu yidhi ana yaxya wa ciisa iltaqayaa nabiyullahi yaxya iyo ciisa isku xilli bay ahaayeen ilmaha habreedna wa ahaayeen ayaa isa soo gaaray markaasay kulmeen ciisa baa wuxuu ku yidhi istakfir lii yaxya wuxuu ku yidhi ii dembi dhaaf dalab oo ilaahay ii weydii dembi dhaaf anta khayru minii adaa iga khayr badan qaala markaasu wuxuu ku yidhi yaxyaana adigu dembi dhaaf ilaahay ii weydii adaa iga khayr badan qaala ciisa baa wuxuu yidhi anta khayru minii adaa iga khayr badan sallamtu calaa nafsii anugu naftaydaaan salaamay ee waatuu nabiyullaahi ciisa qisadiisana ugu imaan doontaa wasalaamun calaya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubcathu xaya way inoo imaan doontaa laakin wuxuu ley anugu nafteyda anaa salaamay wa sallama allahu calayka nabi ilaahay baa adigana ku nabadgeliyey oo wasalaamun calayhi ku yidhi marka waxa weye adaa iga khayr badan ee waxa weye maaragtay ilaahay inoo bari ayuu yidhi haddaba halkaa marka waxaa ka sugnaatay intaas oo dhan waa athar weeye xasan laga werinayo wuxuu soo marka inoo caddaynaysaa arrintaasi inay tahay in waxa weye nabiyullahi yaxya calayhi salaam ilaahiyga subxaana qaadirka ahaa uu doortay isagoo yar nabadgeliyeyna una waxa weeye u ballan qaaday inuu maaragtay maalmaha noocaasa xilliyada noocaasa u nabadgeliyo qodobka lixaad oan usoo gudbayna waxa weeye ma jaa'a min khabari sayid alxasuur qaala tacala ilahi waxa uu yidhi wasayidan waxasuuran wanabiyan min asaalixiin maxaa laga wadaa marka arrimahan oo waxa weye sifaatkan maxay yihiin waxaa la yidhi almuraadu bilxasuur aladi laa ya'ti nisa ayuu yidhi ibnu kahiir wa qiila gayra dalik laakin qowlkaas waxa weeye ibn kathir tafsiirkiisa waxa uu ku leeyahay qaala alqaadi ciyaad waxa uu yidhi fi kitaabihi shifa ogow buu yidhi ana allaha ana sanaa llahi tacaala calaa yaxya anahu kana xasuuran laysa kama qaala bacduhum imaam alqaadi ciyaad ayaa radiyey in la yidhaahdo waxay yihahdeen qaarkood yahuudi baa waxay yihahdeen markii la yidhi maxaa laga wadaa waxay yihahdeen wuxuu ahaa ciniin oo dumarka uma tegi jirin oo waxa qaarna waxay dhahan dekerba ma lahayn oo waxa weeye wuxuu ahaa nimaan dekerba lahayn qowlkaasi marka waa qowl daciifa ah. umana qalanto in arrinta noocaasa nebiyada ilaahay oo kalaamka yahuudda loo tiiriyo bal waxa weye sida xaqiiqada mufasiriintu ay ku fasireen waxa weeye leanna waa ceeb wey haddi hadii la yihahdo ninkaasi dumarka uma tegi karo oo ninnimo male hadde waxa weye raganimo ma jirto wey ninkii waad ceebaysay oo waxa weye waa tanqiis marka waxa weye waad nusqaamisay inuusan naf lahayn ba meesh ka soo baxday laakin qowlka saxiixa waxa weeye bay yihahdeen culummadu annahu kana macsuuman xasuur macnaheedu waxa weye qofkii laga joojiyey oo aan dembiba ku dhacaynin macsuuman min addunuub dunuubta ayuu macsuum ka ahaa ay laa yaatiiha dembi kuma dhici jirin oo allihii subxaana qaadirka ayaa macsuum ka dhigay wa haddaba marka inuu ninku la naag ma guursado naagna uma tegi karo ma aha baa la yidhi maziye iyo wanaag qofka lagu ammaano laakiin in la yidhaahdo waxa weeye isagoo raganimadii leh wax walba leh wanaag leh ayuu macaasidii oo dhan ka dheeraaday oo uu noqday maaragtay mid u taagnaa cibaadada ilaahay oo waxa weye maaragtay eh, haddii xataa adoon marka la yihahdo dumarkii xataa isaga tegey oo ka haajiray oo waxa weeye jihaadka iyo wanaagga iyo ilaahay darti u go ayaa la odhan karaa laakiin waxay leeyihin culummadu waxaaba loo deliishanayaa nabiyullahi yaxya nabiyullahi zakariya markuu ilaahay baryay wuxuu yihi rabbi habli min ladunka duriyatan ayiba waxaa halkaa ka garanaysaa ay macnaha min walad waladan lahu duriya wa naslun wa caql macnaa inkastoo nabiyullahi yaxya ay dileen ba la yidhi isagoo dhalinyaro ah laakiin haddana nabiyullahi zakariya wuxuu ilaahay ka baryayaa ilmo waxa weye hadhowna caruur sii dhala oo duriyadiisu iyo faraciisu uu sii socdo calaa kuli xaal qowlka saxiixa oo culummadu ay caddeeyeen waxa weeye wa sayidan inuu yahay boqor nin sayida oo dadka hogaaminayo wanaag leh xasuuran xasuurkana waxa weeye ay macsuuman min adembi dunuubta min adunuub dunuubta ayuu maratay macsuum ka ah w wa can ibn cabaas waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sal slm rasulka ilahi wuxuu yidhi ma min axadin qof ma jiro min waladi aadam nabiyullaahi aadam duriyadiisii ilaa haddii uu jiro waqad akhdaa ow hama bikhadi'atin ama wuu khaldamay oo dembi buu ku dhacay ama wuxuu ku fekeray inuu dembi sameeyo oo macnaha wuxuu ku hamiyey inuu waxa weye dembi ku dhaco khalad sameeyo laysa yaxya bna zakariya yaxya mooye marka yaxya wuxuu ahaa xasuuran ay macnaha mid ka ilaahay subxaana qaadirka uu macsuum ka dhigay oo aan dembiba lahayn ayuu ahaa halkaa ayaa marka inoo caddaynaya inuu maaragtay ahaa midaan dembi lahayn wma laysa لaxadi an yaqula wma ynbagi لaxadi an yaqula ana khayru min yunis bn mata kaasi waa inoo soo hormartay fqrada xadiidka marka waa xadiid صaxiixa ibn abi shayba ayaa warinaya iyo imaamu axmed iyo waxa weye maaragtay ayaa warinaya iyo keyrkoodba rag badan baa wariyey abu yacla sidoo kale fi musnadihi iyo dabarani iyo bayhaqi iyo kulli waa wariyeen waana xadiis صaxiixa oo waxa weye maaragtay sugan qala alhaytamiy fi mujmac zawaaid waxa uu yihi waxaa ku jira buu yihi caliy bn zayd ibn jacdan oo daciifa laakin maaragtay riwaayado kale ayuu leeyahay oo waxa weye riwaayadihiisa kale ayuu leeyahay oo xadiidku waa xadiis saxiixa sida uu ku marka wuxuu leeyahy riwaayado badan buu leeyahay xadiidku inkasta uu ku jira ba la riwaayadihiisa qeyb ka mid a ah ninkaas lakin qaala alxaafid ibn xajar waxau yihi fi talkhiis alxadiir huwa min riwaayati caliy bni zayd ibn jacdan ayuu yihi duruqyo kaluuna leeyahay oo dacfi baa ku jira sanadkiisa laakin eh, sheikh raximah raximahullah ayaa maaragtay wuxuu ku saxiixiyey fi silsilati axaadiis saxiixa ayuu ku saxiixiyey raqamka maaragtay laba kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo afar oo xadiidku waa xadiid saxiixa oo riwaayado badan ayuu leeyahy marka wuxuu inoo caddeeyey nabiyullahi yaxya calayhi salaam inuunan hamigiisaba ku jirin iyo fakerkiisaba inuu waxa weeye uu xumaan sameeyo maba ku fakeri jirinba oo aad iyo aad ayuu uga digtoonaa arrintaa marka halkaa waxay inooga caddaatay inuuna maaragtay nabiyullahi zakariya calayhi salaam xasuurka macnaha laga wado inuu yahay maaragtay inuunan dembaabi jirin oo dembi geli jirin ee sida ay qeyrkood yihaahdeen ay qaar yihaahdeen maaragtay dumarka uma tegi jirin kalaamka waa kalaam daciifa ah, oo waxa weye aan sugnayn way waxaan usoo gudlaynaa marka qodobka toddobaad oo odranaya waa qodobka toddobaad waxa uu leeyahay qodobkaasi dikru shayin min akhbaari yaxya calayhi salaam akhbaartiisii qeyb ka mid a ayaynu halkan kusoo qaadaynaa xoogaa insha allahu tabaraka watacaala can abi saciid ilkhudri waxaa laga wariyey inuu yihi nebigu wuxuu yihi alxasanu walxusaynu sayida shabaabi ahli ljanna xasan iyo xusein waa wiilashii ay dhashay faatima oo cali bna abi aalib uu dhalay wuxuu yihi nebigu waxay yihiin shabaabka dhalinyarada jannada gelaysa ayay sayida u yihiin oo waxa weeye boqoro u yihiin ilaa ibnay khaala labadii ilmaha breedka ahayd mooye yaxya wa ciisa labadaas iyagu waxa weeye dee labadaasaa fadli badan oo waxa weye nebiyey ahaayeen imaamu nisaa ayaa werinaya maaragtay xadiidka oo waa xadiis saxiixa imaamu nisaa ayaa fi sunan kubra ku weriyey oo waxa weeye waa xadiis saxiixa fada'il saxaabana waa ku weriyey ibn xibaanna waa weriyey imaamu axmedna waa weriyey waa xadiis saxiixa oo sugan wey sida maaragtay xaakim iyo ay u saxiixiyeen oo waafaqahu dahabi wasaxaxu sheikh albani kadalika maaragtay fi silsilati axaadiis saxiixa iyo fi saxiix iljaamic ayuu ku saxiixiyey way waxa uu yihi marka xadiidka muxuu inoo caddeeyey wuxuu inoo caddeeyey inay yihiin nabiyullahi yaxya iyo nabiyullahi ciisa sayid maaragtay bo jannada ragga ugu wanaagsan oo hogaaminaya oo shabaabka dhalinyaranimada ile dhalinyaranimay ku ku tageen waxa yaxya isagoo yar baa la dilay maaragtay nabiyullahi ciisana isagoo dhalinyaraha ayaa ilaahay kor yeelay wuxuu yidhi marka ibnu kathiir maxaa laga wadaa ibnay khala fa ina uma yaxya ashbaac baa la yidhaahdaa binti cimraan uktu maryama waxay leeyihiin culummadu marka maryam iyo gabadhii zakariya qabay walaalay ahaayeen qaarna waxay leeyihin habaryar bay u ahayd oo waxa weeye xanna oo dhashay maryama iyo ashbaac ba walaal ahaa labadaa qowlba waa jiraan oo waxa weeye labadaba qisada nabiyullahi ciisana way noogu imaan doontaa labaduba wax jira wey oo waxa weeye laakin cala kulli xaal waa ilmo habreed ama gabar iyo habararteed ha kala dhaleen ama laba walaala ha kala dhaleen way halkaa marka waxay inooga caddaatay inay nabiyullahi yaxya iyo nabiyullahi zakariya ay yihiin zayd sayida ahli ljanna jannada waka waxaa kusoo xiga shabaabka dhalinyarada xasan iyo xusein qodobka sideeda waxaan kusoo qaadaynaa dikru lkhilaafi fi mowti zakariya nabiyullahi zakariya oo geeridiisa laysku khilaafay oo waxa weye habkuu ku dhintay la isku khilaafsan yahay qaala ibnu kathiir wuxuu yidhi riwaayado badan ayaa maratay kusoo arooray wahab ibn munabaha waxa uu leeyahay maata zakariya macnaha waxaa la khilaafay hal maata mawtatan caadiya macaadi buu u dhintay mise waa la dilay ayaa la isku khilaafay qaar waxaa laga wariyey waxay yidhahdeen haraba min qowmihi wuxuu intuu ka cararay markay yaxyo dileen ayay damceen isagiina inay dilaan markaasuu ka cararay markaasuu waxa uu galay geed baa u kala dilaacay geedkiibuu galay shaydaan baa tusay bay dhaheen geedkii inuu galay dadkii miinshaar bay soo qaateen oo geedkii bay kala jeexeen isagiina saasay u kala jeexeen oo isagiina waa dileen reer bani israiil niman imtixaanay ahaayeen uu nebiyada aad u leyn jiray oo waxa weye aad iyo aad u dhib badan way dileen ba la yidhi marka isagiina qaar saasay yihahdeen qaarna waxay yidhahdeen maya mawtatan caadiya ayuu u dhintay walcilmu cind allah calaa kulli xaal marka waa laisku khilaafsan yahay nabiyullahi yaxya way sugan tahay in la dilay oo waxa weeye inay dileen way sugan tahay waana inoo imaanaysaa laakiin nabiyullahi zakariya ma dileen oo reer bani israiil miyaa dilay mise caadi buu u dhintay waalcilmu cind allah lama hayo wax daliila oo lagu sugo waana la isku khilaafsan yahay oo taari ahlu taariikhu way isku khilaafseen qodobka sagaalaad waxaan kusoo qaadaynaa dikru bacdi fadaa'ili yaxya fadaa'ishii nabiyullahi yaxya qeyb ka mid a ah ayaan soo qaadanaynaa marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cabdullahi bn mascuud khalaqa allahu yaxya waxaa inoo soo hormartay macnaha inuu yahay sayidka ahlu jannada isaga iyo nabiyullahi ciisa inay yihiin shabaabka ragga maaragtay boqorada u ah jannada waxa uu yihi nebigu wuxuu yidhi khalaqa allahu yaxya bna zakariya fii badni ummihi mu'minan ilaahay wuxuu abuuray nabiyullaahi yaxyaa uurkii hooyadii ku abuuray isagoo mu'mina wa khalaqa fircawna fi badni ummihi kaafiran fircoonna ilaahay wuxuu ku abuuray uurkii hooyadii isagoo gaala maxay tahay macnahaas horta xadiidka aan aan saxiixino waxa weye xadidku waa xadiid xasana imaamu طabarani baa werinaya fi lkabiir ibn cadiyna fi lkamil buu ku werinaya wa abu sheikh fi taarikh wa abu nacim fi taarikh asbahan wa qala alhaytamiyu fi mujmc zawaid isnaaduhu jayid waxasanahu sheikh albani raximah llah fi saxiix اljamic اsakir iyo silsilati axaadiis صaxiixa ayuu ku saxiixiyey oo waxa weye walxadiidu saxiixu biduruqihi marka xadiidku sanadyadiisuna waa haddii laisku geegeeyo saxiix buu noqonaya waana xasan haddii sanadkiisa keliya la firiyo waxa weye marka waa xadiid wanaagsan wey macnaha laga wado waxa weeye allihii subxaana qaadirka ahaa qadarta rabbi oo looxul maxfuudka loogu qoray nabiyullahi yaxya waxay ahayd inuu yahay mu'min oo uurka hooyadii waa tii xadiidkii nebiga calayhi salatu salaam inoo caddaaday oo waxa weeye nebigu inooga sheekeeyey qofka markuu uurka hooyada ku jiro oo boqol iyo labaatan habeen jooga nafta in lagu afuufayo oo shaqi iyo saciid ku yahayna loo qorayo marka waxa weeye mu'min allihii subxaana qaadirka ayaa u qoray marka kafir baana loo qoray ninkii la odhan jiray fircoon sidaas daraaddeed uu marka kafirnimo ku dhintay waa alqada walqadar oo waxa weye laakiin taa la tala saaran maye allihii subxaana qaadirkaha wixi uu ina amray ayaynu ka soo baxaynaa qof walba ilaah baa garanaya wixii loo qoray wa can alxaaris alashcariy radi allahu canhu waxau yidhi ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaal xadiidkii dheeraa oo nabiyullahi yaxya calayhi salaam lagaga sheekeeyey aynu halkan kusoo qaadayna ina allaha amara yaxya bna zakariya bikhamsi kalimaatin allihii subxaana qaadirka ah, nabiyullahi yaxya waxa uu amray shan arrimood waxaa la an yacmala bihimna inuu ku camal falo wa an ya'mura bani israa'iil reer bani israa'iilna inuu amro inay sameeyaan ayaa ayaa la amray an yacmaluu bihinna inay ku camal falaan wa kaada waxa uu ku sigtay an yubdi'a inuu ka dib dhaco ay e macnaha durba dadkii ma gaarsiinin xoogaa arrintii inuu ka dib dhaco wakti bay ku qaadatay intuu dadkii gaarsiin lahaa fa qaala lahu ciisa ciisa ayaa waxa uu ku yihi nabiyullahi ciisa oo jooga inaka qad umirta bikhamsi kalimaatin yaxyo waxaa lagu amray shan arrimood shan kelimadood baa lagu amray an tacmala bihina inaad ku camal fashid wa ta'mura bani israa'iil an yacmaluu bihina inay reer bani israa'iilna ku camal falaan inaad amartid fa ima an tuballigahunna inaad gaarsiisid oo u reer bani israa'iil wa ima an uballigahunna inaan gaarsiiyo oo anna waa lai waxyooday leanna waa nebi kana waa nebi labaduba waa laba nebi oo wada jooga fa qaala yaxya baa hadlo wuxuu yidhi ya akhi inii akhshaa in sabaqtanii waxaan ka baqayaa haddii aad igaga hormartid an ucadiba in layla cadaabo aw yuksafa bi ama dhulka layla gooyo ee ii kaada arrinta anaa anaa gaarsiinaya dadka leanna anaa lay amray u kaadi leanna ciisa waxa uu yidhi waa lagu amray ee mau odhan waa lay amray marka wuxuu yidhi gaarsii haddii kale anaa gaarsiinayo qaala waxau yihi fajamaca qaala rasuulu lahi sal rasuulka ilahi waxau yihi fajamaca yaxyaa bani israa'iil reer bani israa'iil ayuu soo kulmiyey yaxya fii beyt lmaqdis bayt lmaqdis ayuu isugu keenay xata imtala'a almasjid ilaa masaajidkii buuxsamay faqacada cala shuraf cala shuraf waxa uu ku fadhiistay maarata meesha kursiga oo kale iyo mimbarka oo kale iyo meel waxa weye kor u qaadan weye faxamid allaha waasnaa calayhi uma qaal ilahay buu ammaanay ilahay buu mahadiyey kabacdina wuxuu yidhi ina allaha caza wajala amaranii bikhamsi kalimaatin an acmala bihina wa aamurukum an tacmaluu bihina ilahay waxuu i amray shan kelimadood inaan ku camal falo ida amro idinkuna aad ku camal fashaan maxay yihiin shantaasi yaxyow waxa uu yidhi awalahuna awaluhuna waxa weeye kan ugu horeeya an tacbuduu an tacbud allaha inaad ilaahay caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an inaadan shirki u samaynin keligii ilaahay caabudaan tusaaluu marka siiyi wuxuu yidhi qof arrintaasi waxay la mid tahay qofka shirkiga samaynaya wuxuu la mid yahay fa ina mathala dalika mathalu man ishtaraa cabdan min khaalisi maalihi biwarqin ow min dahab waxay la mid tahay ninka shirkiga samaynaya tusaalihiisu nin addoon iibsaday oo maalkiisii ku iibsaday oo waxa weeye fida iyo dahab kala baxay fa jacala yacmalu intuu yidhi ord soo shaqee marka oo waxa iisoo shaqeey addoonkii ayuu addoonkii waxa uu sameeyey yacmalu oo camal samaynaya wa yu'addii hallatahu macnaha wixii uu soo saaray dhaqaalihii uu soo saarayna waxa uu siinaya ilaa gayri sayidihi ninkii iibsaday maa nin kale u geynaya haddaba marka wuxuu yidhi ayukum yasuruhu an yakuna cabduhu kadalika baa farax gelinaya ku farxay raalli ka ah addoonkiisu inuu saa yeelo addoonkaagi baa shaqo u dirsatay aada shalay iibsatay shaqadii wuu soo xamaalay lacag buu soo shaqeeyey qof kaluu siiyey lacagtii adiga waxba kuuma keenin yaa raalli ka ah wa ina allaha khalaqakum ilaahay waa idin abuuray wa razaqakum waa idin risaaqay facbuduuhu keliga caabuda walaa tushrikuu bihi shaya waxa weye cidna shirka u samaynin halkaa marka waxaa inooga caddaatay nabiyullahi yaxya calayhi salaam wuxuu ugu horreeyey oo la amray wuxuu ahaa atawxiid wuxuu ugu horreeyey dadkana uu amray waxay ahayd atawxiid inuu shirkigii iyo caqiidadii waxa weye shirkiga ay iska ilaaliyaan tawxiidkana ay sugaan waxa uu yidhi haddana wa aamurukum bisalaati salaadaan idin amraya oo salaaddii inaad tukataan fa ina allaha allihii subxaana qaadirka yansibu wajhahu qibala cabdihi maa lam yaltafit allihii subxaana qaadirka ah qofku markuu tukanayo wejigiisu kusoo beegaya inta unan hareeraha eeg eegin fa idaa sallaytum haddii aad tukanaysaan falaa taltafituu hareeraha ha eeg eeginina nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ina amray oo wuxuu yidhi hareeraha ha eeg eeginina xadiidkii caaisha waa tee weydiisay oo yidhi nebigu waxa weeye ikhtilaasun shaydaanku uu ka dafayo qofka salaadiisa qofku markuu salaada u taagan yahay ilaahay buu hortaagan yahay allihii subxaana qaadirkaana waxa weye wejigiisa hortaagan yahay ha eegeeginina hareeraha wa aamurukum bisiyaami siyaamkaan ida amraya soomkii fa ina mathala dalika tusaalaheedu waxa weeye ka mathali rajulin nin macahu suratun min miskin fii cisaaba macnaha nin xoogaa miskiya wata catarkan miskigaa aad u carfoon ayuu wataa markaasuu dad ku dhex jiraa kulluhum yajidu riixa almiski qof walba caraftii miskiga ayuu helaya matala markaad toban nintiin meel wada joogtaan oo qof uu miski wato waa soo wada carfaya miskigii ama uu ismariyey waa soo wada carfaya wuxuu yidhi wa ina khuluufa fami saa'im atyabu cinda allahi min riixi lmiski waxa weeye qofka markuu sooman yahay waxa weeye haraadku ka bato jeelka afkiisa mara iyo waxa weye waxyaalaha maaragtay markaa dadku ay leeyihiin ma udgoona laakiin ilaahay agti wuxuu ka udgoon yahay oo ka soo carfayaa min riixi lmiski miskiga ayuu ka caraf badan yahay weye wa aamurukum waxaan idi amrayaa buu yidhi bisadaqa sadaqadii baan idi amraya war sadaqaysta wax oo zakadii bixiya oo sadaqada bixiya oo allihii subxaana qaadirka xaggiisa u sadaqaysta faina matala dalika tusaalaheedu waxa weeye wy ka mathali rajulin asarahu alcaduw nin waxa weeye cadowgii uu kaxaystay fashadduu way xireen yadahu gacantiisa ilaa cunuqihi gacmihiiba waxay ku xireen qoorta waxa weeye gardaduub bay u xireen wa aqdimuuhu wa aqdamuuhu waxay u hormariyeen liyadribuu cunuqahu inay qoorta ka ridaan oo dilaan fa qaala wuxuu yidhi hal lakum an astadii inaan isfurto naftii naftayda minkum oo macnaha maal mayda siiyaa naftayda ma isfurtaa fajacala yaftadii maaragtay nafsahu min eh, minhum maaragtay iyagiibuu ka furan naftiisii ayuu furanaya maaragtay maalkiisii min maalihi bilqaliili walkathiir xataa faka nafsa ilaa uu naftiisii uu furtay macnaha waxa weye halkaa waxaa laga wadaa sadaqadu waxa adigaa isku furanaya oo waxa weye aday ku anfacaysaa oo aakhiro aday jannada ku geynaysaa oo waxa weeye aad ka ca naartii ayay kaa badbaadinaysaa ayaa laga wadaa wa aamurukum bidikri illah waxa weeye wuxuu amray tawxiidkii salaadii soonkii sekadii tii shanaad waxa weeye wa aamurukum bidikri illah dikriga ilaahay baan idin amraya caza wajal waxa weeye katiiran inaad aad u badisaan dikriga ilaahay ayaan idin amraya faina mathala dalika tusaalahaysuna waxa weeye ka ka mathali rajulin nin ka mathali rajulin dalabahu lcaduw siraacan nin cadowgii ay caysanayaan fi fi atharihi athari fi itharihi atharkiisii oo daba joogaan macnaha waxa weeye waxaa daba jooga cadowgii oo cayrsanaya oo raba inay dilaan oo waxa weeye uu ka cararayaa isagiina fa ataa xisnan xasinan fataxasana fiihi macnaha waxa uu yimid dhufays adag buu yimid dhufayskiibuu helay dalaq buu yidhi wuu galay meeshiibuu ku gabaday wa ina alcabda axsanu maa yakunu min ashayطaan ida kana fi dikri اllahi caza wajal qofku waxa weeye haddii uu xilliga ugu fiican oo waxa weeye uu shaydaanka meesha uu ka geli karo waxa weeye waxa weeye waa dikriga ilaahay marka dikriga ilaahay badiya tasbiixdiisa iyo waxa weye qur-aanka qur-aanka akrintiisa qira'at lqur'aan xifdigiisa waxa weye badiya dalab lcilmi marka dikriga ilaahay ha la badiyo ayuu yihi marka shantaa arrimood markuu amray nebiguna inooga sheekeeyey oo waxa weye uu nabiyullahi yaxya amray ayuu nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam wa ana aamurukum bikhamsin allahu amaranii bihina ilaahay wuxuu i amray ama shan arrimood u aan id amrayo biاljamaaca wالsamci wالطaaca wاlhijrati wاljihaadi fi sabiili اllah aljamaaca wالsamci wالطaaca wاlhijra wاljihaadi fi sabiili اllah shantaasana id amrayaa buu yihi oo waxa uu yidhi markaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam faina man kharaja can اljamaaca qiida shibrin qofkii ka dhex baxa jamaacada islaamka oo waxa weeye haltaaka ka dhex baxa faqad khalaca waxa uu ka siibay qoortiisa maaragtay eh, ribaq alislaam ay maaragtay islaamkii oo waxa weeye ayuu cunuqdiisa ka siibay ilaa an yarjica ilaa uu soo noqda mooye ay macnaha curwat alislaam macnaha islaamnimadiisii ayuu ku cayaaraya waa gaaloobay ma ilaa inuu murtad noqdo mooye marka waxaa laga wadaa halkan jamaacadan laga hadlay waxa waa jamaacatu lislaam ma aha koox qof samaystay ama waxa weeye koox la isugu yeerayo ama xisbi lagama wado ee waxaa laga wadaa jamaacatul lislaam qofka diinta islaamka hadday imaam jiro oo jamaaco islaama jirto ka mid ahow jamaacada xilligii maaragtay ay jireen oo kale sida waxa weye xilliyadii khulafaa uraashidiin ha ka dhex bixin waxaa kaloo laga wadaa ha ridoobin oo diinta islaamka ha ka tegin oo waxa weye diinta islaamka ku dhaqan waxaa kaloo laga wadaa umarada dadka umarada ah oo madaxda ah iyo dadka waxa weeye culummada ah adeec oo waxa weeye iyaga la soco waayo culummadu waa maca aljamaaca oo waxay hogaaminayaan dadkii waxay maaragtay ugu yeerayaan dariiqii xaqa ahaa ayay ugu yeerayaan marka iyaga fataawadooda aya wax walba ayaad ku raacaysa cilmigana ka baranaysa nebigu wuxuu yidhi wa man dacaa bidacwa aljaahiliya qofkii ugu yeera dadka dacwadii jaahiliga ahayd oo qabiiliga ahayd iyo yaa toloy iyo wixii xumaa iyo shirkigii qofkii ugu yeera fa huwa min xutaa ay xijaarataha jahannam macnaha waa naarta jahanamo dhagxanta lagu hurinayo ayuu ka mid yahay oo hatuu ilaahay lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwi ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyeyow ka badbaadiya ahalkiina quu anfusakum wa ahlikum naaran waquuduha annaasu walxijaara marka waxa weeye qofkii dariiqii xaq ah aan ku taagnaan oo waxa weeye shirki iyo xumaan iyo dacwa jaahiliya dadka ugu yeera wuxuu khatar u yahay inuu naarta u noqdo jahanamo xaabo qaaluu waxay yidhahdeen aras ya rasuul allah rasuulka ilaahayow wain saama wasallaa haddii uu soomo oo tukadana qaala waxau yidhi wain saama wasalla zacama annahu muslim weligeeba ha soomo hana tukado hana sheegto inuu islaam yahay mar hadduu dacwa jaahiliya dadka ugu yeerayo iyo yaa qabiil iyo wax xun iyo wixii jaahiligaha ah shirkigii iyo bidce iyo qurun waxa weeye waa min ahli jahannam oo jahanaba ayuu gelaya walciyaadu billah udcu lmuslimiina biasmaa'ihim ugu yeera dadka muslimiinta asmaadooda bima samaahum allah allihii subxaana qaadirkaa wuxuu ku magacaabay almuslimiin almu'miniin cibaad cibaadi allah addoommada ilaahay dhahaya addoommada ilaahayow dhahaya muslimiin mu'miniin dhahaya magacyo kale a u kala bixbixinina xisbi fulan iyo jamaaca fulan iyo xagga fulan iyo waxaa looma baahna diinta islaamku waa jamaacatun waaxida mana laha wax la kala saar saaro waa hal mid wey marka sidaa daraaddeed ugu yeera dadka islaamka wixii ilaahay ugu yeeray xadiidkaas waxaa wariyey imaamu axmed iyo imaamu tirmidi ayaa wariyey iyo waxa weeye keyrkoodba imam albukhaarina wuxuu ku wariyey fi kitaabi taarikh dayaalisina waa wariyey eh, abu yacla na wuxuu ku wariyey fi lmusnad sidoo kale tabarani fi lkabiir waxaa weriye oo kale ibn xibaan ibn khuseyma ayaan ka wadaa waxaana w waa xadiis saxiixa ibn xibaanna waa weriyey waana xadiis saxiixa wa qaal xaakimna waa weriyey waxauna yiri wuu saxiixiyey wasaxaxu alxaakim wawafaqahu dahabi wasaxaxahu sheikh albani raximahullah fi sunan tirmidi ayuu maarata ku saxiixiyey marka xadiidku waa xadiis saxiixa iyo fi saxiixi iljaamic iyo waxa weye mishkaat masaabi waa xadiis saxiixa marka oo waxa weye aan wax shakiya oo ku jira jirin marka fawaa'idiisa waxaa kamid a ah xadiidkaau ina barayo inaynu shirkiga iska ilaalino inaynu salaada ku dadaalno inaynu ku dadaalno soonka zakada lagu dadaalo iyo sadaqada dikriga ilaahayna la badiyo waxa weeye alihi subxaana qaadirkaana la adeeco waxa weye dikriga ilahina aada loo badiyo lana adeeco dadka umaradaa iyo dadka madaxda iyo waxa weye culummada oo aan laga hor imaanin aan dadkana tafaruq loogu yeerin iyo jamaacaad iyo xisbiyo ee diinta islaamku ay noqoto yadullahi lwaaxid hal gacan laga dhigo diinta isa dadka islaamka oo dhan yadullahi maca aljamaaca waatuu nabigu laha calayh isalaatu wassalaam qodobka tobnaad waxaan usoo gudbaynaa bayaanu sababi qatli yaxya calayhi salaam nabiyullahi yaxya calayhi salaam waa la dilay ba layidhi reer bani israa'iil waa dileen sababtii lagu dilay maxay ahayd qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu yidhi wadakaruu waxay sheegeen fii qatlihi asbaaban asbaab badan ayay sheegeen in ay ahayd sababtii lagu dilay oo iskhilaafsan waxa ugu mashhuursan bay yidhaahdeen ana bacda muluki dalika azamaan nimankii boqorada ahaa xilliga oo meesha la yidhahdo dimishqa joogay ayaa waxa uu doonay baa la yidhi inuu guursado gabar maxaarimtiisa ka mid ahayd ma walaashiisa ma waxa weeye ma eh, eedadiisa ma habaryartiisa kollay gabar uuna geyin oo maxaarimtiisa ka mid ah ayay isjeclaadeen ba de waa nin dhaalima iyaduna waa rabtay isaguna waa rab inay isguursadaan bay rabeen nabiyullahi yaxya ayaa maqlay wuu ka nahyey oo wuxuu yihi ilaahay ka baq buu arrintaasi kuma banaana xaaraam weye arrintiibu ka nahiyey aada buu uga xumaaday marka ille waa nin dhaalim oo jaa markaasuu aada iyo aada uga xumaaday markaasay gabadhii waxay ku tiri baa la yidhi haddii arintida inaan isguursano yaxye waa inaynu dilaa marka ninkana isdhaafino markaasay waxay samaysaa la yidhi e, ii ogolow bay tiri anaa dilaye wuu ogolaaday niman bay u dartay askar iyo balaayo markaasaa inta la soo dilay oo waxa weeye loo keenay madaxiisii dhiiggiisiina baaf lagu soo shubay ayay yidhahdeen w qaar waxay yidhahdeen maya iyada laftigeeda ayaa waxay jeclaatay maaragtay eh, maaragtay eh, naagtii naagtan waxay ahayd bay dhaheen naagtii boqorku qabay marka naagtii boqorku qabay ayaaba jeclaatayba bal axabatu imra'atu dalika lmelik waxa weeye boqorkaas xilligaa joogay naagtiisii baa waxay jeclaatay baa layihi nabiyullahi yaxya way u cidirto waxay damacday inay xumaan ka dalabto wuu diidey oo wuxuu yidhi ilahay baan ka cabsanaya iga tag wuu ka diiday markees markaasay aad uga xumaatay arrintii lakin waa naag kibidhoyo boqor qabee oo nin dhaalima uu qabo isagiiba ku celceliso waxay tihi markii dambe waxa weeye haddii aarabto inaa wanaag iyo wax walba kuu sameeyo waa inaad yaxye ii ogolaataa ninkaa inaad dilaan rabaayo akhirka markii dambe wuu ogolaaday ba la yidhi dhaalimiin bay u dirtay waxay tiri madaxiisa hala ii keeno dhiiggiisana hala igu soo shubo baaf oo hala ii keeno oo cabiya markii madaxa laga soo gooyo loo keenay oo dhiiggii loo keenayna isla markiina iyadiina naftaa ka dhacday oo alihii subxaana qaadirka ayaa ciqaab usoo dedejiyey qaar ibnu kathiir wuxuu yidhi waa la isku khilaafay haddana xaggee lagu dilay xaggee hal kaana fi lmasjid alaqsa am bigayrihi ma waxaa lagu dilay bayt lmaqdis oo israa'iil kolle waa dilay nimankaa yahuuddaa dilay laakiin ree bani israa'iil ma waxay ku dileen dimishqa mise waxay ku dileen meesha la yihaahdo maaragtay eh, bayt lmaqdis waxau yidhi marka ibnu katiir laba qowl baa jira wuxuu leeyahay imaamu thawri can acmash uu ka warinayaa can eh, eh, acmash can shimr ibn cadiya laga warinayo wuxuu yidhi qutila calى asakrati alati bibayt lmaqdis sabcuuna malikan minhum yaxya bna zakariya bayt lmaqdis dhagaxa u dhow waxaa lagu dilay buurta waxa weeye toddobaatan nebi subxaan allah aad bay u layin jireen baa layihi nebiyada reer bani israail walciyaadu billah waxaa kamid ahaa buu yidhi marka yaxya bna zakariya oo kamid ahaa toddobaatanka wa qaala abu cubayd alqasimi alqasim ibn salaam waxa uu yihi wuxuu noo sheegay buu yidhi cabdullaahi ibn saalix can illeyt waxa uu yidhi can yaxya bn sacad saciid can saciid ibn lmusayib wa musayib waxa uu sheegay buu yidhi wuxuu yidhi qadima ninka la oran jiray bukhtansara ayaa waxa uu soo galay waa nin gaal ahaa oo xilligaas isaguna boqor ahaa oo dhaalim aha dee haystay meelaha ayaa waxa uu yimid buu yidhi meesha la yidhaahdo dimishq wuxuu arkay markaa dhiiggii yaxyaa oo meeshii lagu gowracay dhiig wili ka socdo wuu weydiiyey markaasu waxay idhahdeen waa yaxyaa nebigii ilaahay markii la dilay ayaa dhiiggiisii joogsan la-ya markaasu wuxuu dilay sabciina alfan toddobaatan kun oo reer dimashika ayuu dilay markaasaa dhiiggii joogsaday walcilmu cind allah laakin afarkaasi waa afar saxiixa ilaa iyo maaragtay saciid ibn musayib sida uu maratay ibnu kahiir uu yiri wa huwa yaqtadii waxa uu keenayaa in lagu dilay dimashq wa ana qisatuhu qisadaas uu ninkaa boqorka ah oo bokhtanasar la yidhaahdo waa ka dambeysay masix e, nabiyullahi ciisa calayhi salaam oo ninkaasi waa ka dambeeyey nabiyullahi ciisa way waxa kaloo uu yihi wa rawa alxaafid ibn casaakir waxa uu yihi min طariiqi alwaliid ibni muslim can zayd ibni waaqid waxa uu leeyahay qaala wuxuu yihi ra'aytu ra'sa yaxya yaxya ibnu zakariya madaxiisii baan waxaan ku arkay xiina araaduu binaa'a masjida dimashq markii waa xilli dambe oo waxa weeye taabiciintii xilligii dambe oo masaajidka umowiyiintii ay haysteen khilaafada oo waxa weye la dhisayey masaajidka dimashka oo islaamku qabsaday oo suuriya ayaa wuxuu yidhi waxaan ku arkay iyagoo soo saaray ukhrija min taxti rukni min arkaan alqibla xagga qiblada siir ah ayaa hoostiisa waxaa laga soo saaray madaxii yaxya calayhi salaam wallahu aclam ilaah baa garanaya marka inay iyaduna saxiix tahay waxa uu leeyahay marka ibnu kathir raximahullah arrintaasi marka waxay keenaysaa weliba ninkaasi wuxuu kusii daraya wuxuu leeyahy madaxiisii markii lasoo saaray iyagoo timihii ku yaalo oo sidiisii aan waxba isbedelin laakin taasi waa caqligal oo waxa weeye eh, nebiyada jirkooda ilaahay waa ka xaaraantinimeeyey inay ciiddu cunto ilahay waa ka xaaraantinimeeyey oo waatay inoo soo hormartay way in allaha xarama eh, alarda an taakula ajzaad alambiya waa xadiis saxiixa waxaa marka halkaa khulaasadeedu waxa weeye labadaa qowl baa jira horta waxaa la ysku khilaafay sababta lagu dilay sababta lagu dilay ma ninkaa boqorkaa ayaa lahaa mise naagtaa lahayd laakiin kolley dile oo waxa waxaway say doonaan baa ku direene waa la diray laakiin waxaa haddana laisku khilaafay xaggee lagu dilay ma baytulmaqdis baa lagu dilay mise waxaa lasku lagu dilay dimishka waxay u badan tahay marka in lagu dilay dimishka waayo habkaan ay sheegayaan raggan taabiciinta waxay u badan tahay in dimishka lagu dilay wayna dhici kartaa in lagu dilay oo madaxiisii markaa lasoo qaaday marka waxaa dhici karta in laisku waafajiyo inay baytulmaqdis kusoo dileen lannahu yaxya iyo zakariya iyo ciisa iyo waxay ahaayeen ahlu dimashqi oo waxa weye meesha eh, ahlu dimashqi ma aha waxa weye baytulmaqdis oo reer bani israa'iil saldhigooda halkaasu ahaa marka waxaa dhici karta inay ku soo dileen meesha la yidhaahdo eh, baytulmaqdis eh, madi boqorkiina loo keenay madaxiisii oo inta waatay tiri naagtu madaxiisaa la ii keeno inta lasoo qaaday oo madaxa laga soo gooyey in markaa madaxiisii ay ku xabaareen dimishkana waa wax dhici kara waalcilmu cind allah laakin kolley la dil sidii la doona